bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmتaqiina wlaa cudwana ila clى الظaalimiin wslى اllahuma عlى nabiyina muxamadi wعlى آlih وصaxbih wslma تsliima kaثiira addars الkhaamis alqaacidaة الraabicaة laa darara walaa diraara darsigeenna maanta waxa uu ka bilaabmi doonaa biidn illaahi tacaala darsiga shanaad darsigaa shanaadna waxa uu khuseeyaa ama uu ku saabsan yahay qaacidada odhanaysa laa darara walaa diraara iyo qawaacidda kale ee ka farcamaysa sida aynu arki doonno biidn illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa darsigu koobsan doonaa dhowr qodob waxaynu arki doonaa macnaa qaacidati laa darara walaa diraar waxaa kalooynu arki doonaa anwaacu darari almanfiyi fi shariica dararka iyo dhibaatada la anfiyey ee la diiday shareecada dhexdeeda noocyada uu u kala baxo waxaa kalooynu arki doonaa adilat alqaacida waxaa kalooynu qaadan doonaa biidn illaah tadbiiqaad iyo tusaalayaal ay leedahay qaacidadu waxaynu markaa kusoo gebagebayn doonaa alqawaacid alfarciyatu almundarijatu taxtaha qawaacidda farciga ee hoos imanaysa qaacidadan laa darara walaa diraar qaacidadani laa darara walaa diraara oo qaacidada afraad marka la tirinayo qawaaciddii shanta ahayd culimada qaarkood waxay ka cabiraan sida ay u taallo oo haddee naskii xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam culimmada qaarkoodna waxay ka cabiraan addararu yusaalu dararkii iyo dhibkii in la zuuliyo marka labada tacbiirba way ku timaadaa iyadoo laga cabiray laa darara walaa diraar oo naskii xadiidkaa iyo iyadoo laga cabiray tacbiirkaa kale ee odhanaya addararu yusaal waxaa kaloo xusid mudan labada tacbiirkeebaa sii wanaagsan waxay leeyihin culimmadu waxaa sii fiican in lagu gaabsado naska xadiidka oo ah laa darara walaa diraara waayo isaga ayaa ka macno ballaadhan oo haddii la yidhaahdo addararu yusaalu waxaa laga fahmayaa oo la moodayaa shareecadeennu dhibku marka uu dhaco uun inay ka hadasho in la zuuliyo daahirku saasuu u ekaanaya laakiin xadiidka marka aad eegto tacbiirka xadiidku uu ka cabiray laa darara walaa diraara waxa uu noqonayaa isaalatu darari ibtidaa'an wa muqaabalatan wa dafcuhu qabla wuquucihi wa isaalatuhu bacda wuquucih oo laa darara walaa diraara macnaheedu waxa weeye dhibkii lamaba ogolo ibtidaa'an walaa muqaabala inaad adigu bilowdo ama cid ku dhibaataysa inaad dhibaato ugu jawaabto lama ogola oo aad ka horgeyso dhibtii dhib kale sidoo kale waxaa xadiidku uu koobsanayaa isaalatu ee dafcu darari qabla wuquuci dhibaatadii intaanay dhicinba in laga hortago iyo wa isaalatuhu bacda wuquucihi marka uu dhacanayn la zuuriyo meesha laga saaro marka naska xadiidka ayaa ka macno ballaadhan in laga cabiro qaacidada addararu yusaal haddaba culimmadu waxay isweydiiyaan qaacidadani waxay ka kooban tahay ama ka tarkiibkeedu iyo laba qodob laa darara iyo walaa diraara waa laba kelmadood labada kelmadood ma isku macnaa oo laa darara walaa diraara macnaheedu waxa weeyaanoo dhibi ma jirto ibtidaa'an walaa muqaabala mise waa kala duwan yihiin oo laa darara macnay leede walaa diraarana macno labaadoo kaley faa'iideynaysaa miya culimmadu arrintaa waa ku kala aragti duwan yihiin oo culimada qaarkood waxay leeyihiin macnuhu dee laa dararada horaa laga fahmayaaba laa dararada hore ayaa laga fahmayaa walaa diraara kelmaddan dambe waa tawkiidun liluulaa tahorun baa la xoojinaya culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye laa darara macnay faa'iideynaysa walaa diraarana macno kaloo dheeraaday faa'iideynaysa waayo waxay deliishanayaan ama cuskanayaan qaacidada odhanaysa al aslu fi lkalaami alta'siisu lata'kiid wa qaacida usuuliya hadalka waxaa asal u ah haddii laba kelmadood la isku cadfo ama israacaan waxaa asal u ah labadaa kelmadood mid waliba macno gaara inay leedahay yani alaslu fi lkalaam waa sida oo tasiis iyo taakiid maxay kale yihiin alaslu fi lkalaami atasiis lataakiid tasiis waxaa looga jeedaa in kelmaddan labaadi ay ka macno duwan tahay kelmadda hore ta'kiidkuna muxuu noqonayaa kelmaddan labaadi inay la macno tahay uun ta hore marka asalku waa inay kala duwan yihiin culimada haddaba tilmaantay labadan kelmadood ee xadiidku uu ka koobanaya ama qaacidadu ay ka kooban tahay in macnahoodu uu kala duwan yahy baa haddana waxay isku khilaafeen laa darara macnaheedu muxuu noqonaya walaa diraarana macnaheedu muxuu noqonaya oo culimada qaarkoodba waxay leeyihiin laa darara waxaa looga jeedaa ama addararu oo laa darara tacbiirkaasi wuxuu ka dhigan yahay dafcu darari qabla wuquucihi dhibaatadii in laga hortago intaanay dhicin laa darara macnaheedu waa sida walaa diraarana waxay idhaahdeen waxaa looga jeedaa isaalatuhu bacda wuquucihi dhibaatadii in la zuuliyo marka ay dhacdo kadib oo lagu daawandi oo aan isii jirin ee meesha laga saaro culimada qaarkoodna waxay idhaahdaan darar waxaa looga jeedaa oo laa dararada hore waxay ka hadlaysaa waa izaalatu darari ibtidaa'an isaalatu darari ibtidaa'an in dhibaatadii gebi ahaanba sideeda horta meesha looga saaro oo la zuuliyo bilowga horeba aan yacni lala iman wax dhibaato ah oo aan la isdhibaataynin walaa diraarana waxay uga jeedaan bay yidhaahdeen isaalatuhu fii muqaabalati darari aakhar dhibaatadii in la sameeyo oo iyadoo dhibaato kale laga horgeynayo jawaab laga dhigaya dee iyana waa la diidaya waxaa kaloo culimmada qaarkood ay ku kala tafriiqiyeen oo ay yidhaahdeen darar waxaa la yidhaha sida kitaabkaba aynu ka arki doonno iisaalu ldaa lilgayri bima fiihi manfacatun lilmuusili waa isaalatu ldaa lilgayr qofku inuu cid kale dhibaato gaadhsiiyo bima fiihi manfacatun lilmuusili waxa uu dhibta ku gaadhsiinayaana waa wax manfaca iyo dheefi ay ugu sugantahay qofkan dhibaatada geysanaya ayaa wuxuu dheef ka helayaa kaa marka uu dhibo taa waa la diiday oo darar baa la ydhahdaa diraarkana waxaa laga cabiray oo la yidhi waa iisaalu ladaa lilgayri bima laysa limuusili ladaa nafcun fiih inuu qofku cid kala dhibaato u geysto iyadoo wax dheefo uu ka helaya aanay jirin mujarad inuu dhibo unbuu ugu talagalay wax dheefoo ka soo gaadhaysaana ma jirto diraar macnaheedu waa sida ayaa culimmada qaarkood ay ka cabireen marka la isu soo xooriyana sida raajixa horta waxa weeye in addarar iyo addiraar ay kala macno duwan yihiin laakiin macaanidaa la sheegay bay dee culimmadu kala qaateen qaar yidhaahda addarar waxaa looga jeedaa isaalatu darari ibtidaa'an diraarna waxaa looga jeedaa isaalatu darari fii muqaabalati darari alaakhar ama in la yidhaahdo darar waxaa looga jeedaa laa darara yacni dafcuhu qabla wuquucihi walaa diraarana waxaa looga jeedaa isaalatuhu bacda wuquucihi ama macnaha kale kitaabka inoogu qoranba ha noqoto muhiimaddu waxa weeye inay kala duwan yihiin ayaa xoog badan oo xooggan haddaba manaa macaani mufradaati alqaacida qaacidada mufradaadka iyo ereyada ay ka kooban tahay macaanidooda addararu huwa darar waxaa la yidhaahdaa waa iisaalu ldaa dhibaato in la gaadhsiiyo lilghayri cid kale oo uu qofku cid kale gaadhsiiyo bimaa shayna uu ku gaadhsiiyo fiihi maagaa dhexdiisa ay ugu sugan tahay manfacatun dheefi lilmuusili kan dhibta geysanaya oo tusaale ahaan qofkiibuu xoolihiisii ka xoogo uu ka qaatay si uu u dheefsado o u isticmaalo maxaa la odhanayaa waxau dhibaatada u gaadhsiiyey si uu manfaco iyo dheef uga helo wadiraaru diraarkuna huwa isagu waxa weeye iisaalu ladaa dhibaato in la gaadhsiiyo lilghayri qof kale ou qofku qof kale gaadhsiiyo bimaa shayna uu ku gaadhsiiyo laysa aanay ugu sugnaanin limuusilil adaa kan dhibta gaadhsiinaya qofka ama dhibta u geysanaya aanay ugu sugnayn nafcun wax dheef ahi fiihi shayga iyo dhibta oo qof baa laga yaabaa qofkan inuu u dhibaataynayo keliya uun mujarad isagoo dhibtaa doonaya wax dheefoo isaga ka soo gelaysaana aanay jirin oo dee muuqata qofbuu mobeylkiisii ka qaado suu dhulka ku dhuftay isagoo arka maxaa dheefoo ka soo gelaysa wax dheefoo ka soo gelaysoo muuqato la arki karaa dee ma jirto oo la mid maaha kii intuu ka qaatay ka xoogay iskala tegay dee si u maraafacaatado la mid noqon maayo wa haada tacriifu tacriifkani awlaa isaga ayaa ugu mudan oo waa adharu ugu muuqasho badan yani xagga tafriiqaynu uga jeeda waayo lianna fiihi waxaa ku sugan tafriiqan kala saarid la kala saarayo bayna aldarari waaldiraari labada kelimadood ee addarar iyo addiraar oo la kala duway ayaa tacriifkaa inooga muuqata waalaslu fi lkalaami hadalkiina waxaa asal iyo asaas u ah attasiisu in kelmadda dambe kelmadda hore ay ka macno duwanaato la ta'kiidu asalka hadalku ma aha ama alaslu fi lkalaami ma aha atta'kiid oo macnaheedu yahay in la yidhaahdo kelmadda dambi ta horey xoojinaysa waxaa ka mudan in la yidhaahdo way kala duwan way kala duwan yihin waayo dee macno dheeraada in la helo oo kelmaddu ay faa'iidayso iyo in macnihii ta hore ay faa'iidaysay un tanna ay faa'iidayso dee waxaa sii wanaagsan in la ydhaha tan dambe wax dheeraad ay faa'iidaynaysa oo taa hore aanay sheegin markaa dararkii iyo adiraar macnahoodu waa sidaa wasilaaxan bixin ahaan dararka la diiday waxa weeye al alikhlaalu in wax loo dhimo bimaslaxatin mashruucatin maslaxo iyo dan sharcigeennu uu dhigay amaba aan sharciga ka hor imanayn oo qofka dan u ah in wax loo dhibo linafsi maslaxadaasoo nafta u sugnaatay qofka naftiisa aw lil aakhariina ama maslaxadaasoo dad kale u sugnaatay iyo cid kale tacaddiyan iyadoo qofku ikhlaalkan iyo waxu dhimistan sababta uu u samaynaya ay tahay tacadiyan xadgudub aw ihmaalan ama dayacaad oo dee dararku labadaa midunbu ku yimaadaa inuu qofkani sheegan dararkan sababta keentay ay tahay tacaddi iyo inay tahay ihmaalin dayacaad iyo baylihin shaygii uu baylihiyo qofku marka dararku waa inuu qofku maslaxo iyo dan muhim ah oo hadda sharciga aan khilaafsanayn maslaxadu haddii ay sharciga ka hor imanayso qofku maslaxad haba uu arkay dee maslaxad maaha taas eta laga hadlayo in dhib loo geysta la diidana waa tee waa maslaxaddaa aan sharciga ka hor imanayn haddaba maslaxa aan sharciga ka hor imanayn oo wax loo dhimo ayaa darar la yidhaahdaa maslaxaddaa ama qofka naftiisa isagaba dee ha sugnaato ila qofku naftiisa inuu dhibo lama ogole ama cid kale oo isaga kama baxsan maslaxadani ha u sugnaato uu dhibta u geysanayo marka waa al ikhlaalu in la dhaawaco ama wax loo dhibo bimaslaxatin mashruuca maslaxa iyo dan sharciga waafaqsan oo aan ka hor imanayn maslaxadaasoo linafsi nafta u sugnaatay qofka laf ahaantiisa dii oo maslaxadaadii waxaa ka mid a maalkaagii caafimaadkaagii ehelkaaga inaad ilaaliso maalkaaga inaadan dayicin daadaadin tabdiir ku samayn iyo israaf maxaa lagugu diidaya maslaxadaadii buu ka hor imanaya dee waa darar dee naft qofku naftiisa inuu waxyeello u geysto ama uu dilo ama uu dhaawaco maxaa loogu diidaya ila waa darare dee maslaxaddii naftiisa ka hor imanaysa itiis awil aakhariina ama waa maslaxo hee cid kaliba ay leedahay dee tacadiya iyadoo qofku dararkan iyo ikhlaalkan wuxuu u samaynayaa ay tahay gaboodfal iyo xadgudub aw ihmaalan ama dayacaad oo maalkiisii buu dayacay ama ammaano loo dhibo cid kale ila xaq cid kale ay ku aamintay buu dayacay waa darar iyo dhibaatay noqonaysa haddaba macna alqaacidati ijmaalan qaacidadani macno ahaan si guud macnaha ay faa'idaynaysaa waxa weeye anna shariicata shareecada islaamku tanfii waxay diidaysaa addarara dhibaatadii waalifsaada iyo kharribistii ma ogola wadaalika diidmadaa shareecadu ay dhibaatada diidaysaana yakuunu waxa uu ahaanayaa ayuu ku imanayaa bimanci wujuudihi diidma la diidayo dararka jiritaankiisa aslan asal ahaanba in la diido aw birafcihi ama dararkaa la anfiyey muxuu ku imanayaa ee shareecadeennu ay diidayso in dararkii la rafciyo meesha laga saaro wa isaalatuhu iyo in la suuliyo bacda wujuudihi markii dararku uu yimi kadib oo shareecadeennu dararka siraba uma ogola oo marka la leeyahay laa darara walaa diraara macnaheedu waxa weeye dhibaatadii aslanna lama ogola haddiiba ay dhacdana si joogisteeda lama ogola labadaba shareecadu waa ay diidaysaay oo ma ogola marka bimanci wujuudihi aslan aw birafci waisaalatihi bacda wujuudih labadaba de way koobsanaysa oo shareecadeenu asal ahaan dhibtii laga hortagay nafaraysa waxaa kaloo inafaraysaa haddiiba ay dhacdana in la suuliyo oo meesha laga saaro haddaba anwaacu darari noocyada dhibaatada iyo dhibaatooyinka ama dararka iyo dhibta almanfiyi ee la diiday fi shariicati shareecada dhexdeeda maadaama oo la yidhi shareecadeennu dhibaatada maba ogola oo wax dhib la yidhaahdo in la jirsiiyo la sameeyo iyo in marka la sameeyo uu sii jiro midna lama ogolo mar haddii la yidhi dhibaatadan shareecadeennu ay anfiyeysaa waa imsan si guud waxaynu u arki doonnaa shareecadeenna axkaamta ay inoo dejisay iyo dhammaan waxyaabaha addoommaha taabanaya ama waajibaad ha noqdaan iyo ma'muuraad ama ha noqdaan manhiyaad asal ahaan yani darar kuma jiro oo marka horeba shareecadu waa mid fududoo addiinu yusrun wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj asal ahaan diinteenna wax adag iyo wax dhibi kuma jirto taas waa qodob oo cumuuman baa shareecada looga anfiyey wax dhibi inay dhexdeeda taallo sida oo kale darar haddiiba uu yimaado oo uu soo dariyo aslan ila shareecada darar iyo dhibaata kuma jirte haddii laakiin gadaal uu ka yimaado dararku kaana shareecadu waxayna fartay inaan la sii daawane la zuuliyo oo meesha laga saaro haddaba addararu dararkii almanfiyu ee la diiday fi shariicati shareecada dhexdeeda noocaani laba nooc weeye dararka la anfinayaa waa laba nooc ama laba dhinac buu taabanaya annawcu lawalu nooca u horeeya waxa weeye oo dararkii laga anfiyey fi alaxkaami alsharciyati axkaamtii shareecada dararka waa laga anfiyey darar ma laha dhib ma laha fa dararu dhibkii manfiyun waa mid laga anfiyey oo yani waxa weeye laga riixay fii axkaami shariicati shareecada axkaamteedii walaa yuujadu lagana heli maayo fiihaa shareecada dhexdeeda laga soo heli maayo maa yu'addii wax keenaya ila darari dhibaato wax dhibaato horseedaya shareecada dhexdeeda laga soo heli maayo oo haddii aad eegto alwaajibaata ma alma'muuraat waxyaabaha la ina amray waajib iyo sunno kaw doona ha noqdo shay la ina amray oo samayntiisa ay dhib inagu tahay ama dhibi inaga soo gaadhaysa ma jiro wax kastoo la ina amray oo waxaanu qaban karna wey haddii aad eegto manhiyaadka iyo muxaramaadka wax kastoo la inoo diiday waa wax ka tegistiisa aani dhibi nagaga imanayn oo inaad ka tagto dhib kaa soo gaadhaysa aanay jirin si guud markaa shareecadeennu waxaba yaraatee dhibaato iyo darar oo ku sugani ma jiro waa marka il caafimaad qabta lagu eego ka hadli mayna dadka iyagu si kale u turjuma axkaamta shareecada hadday tahay tusaale ahaan xuduuddii iyo qisaastii iyo wixii la halmaala oo iyagu u arkaya qisaastii inay tahay dhibaato maxdiya ama xuduuddii sidaas leeg dhibaato inay tahay waxaad ogaataa laa shaka qofka qisaas lagu fulinayo ama xad laga oogayo dee dhibbay ku tahay laakiin maslaxada laga doonayaa ka badan dee walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab caddaaladdii baa dee ku jirta iyo qofka in la tuso khaladkan uu sameeyey ciqaabtiisi taasina nolosha unbaa ku hagaagtay waxba kuma xumaadaan in qisaasta la fuliyo xuduuddana la oogo annawcu thaani nooca labaad ee dararku waxa weeye isna la anfiyey waa addararu dhibaatadii alcaaridu ee soo darriday dhibtii soo darridayna iyo in meesha laga saaro ayay shareecadu ku dadaalaysa fa idaa carada lilinsaani haddii qofkii uu ku soo darriyo dararun dhibaata ay ku timaaddo dararkaasoo kaga yimi min camalin camal iyo shay samayntii aw shaksin ama dararkaasoo cid kale kaga imanaya aw xayawaanin ama xayawaan kaga imanaya aw gayri daalika ama dararkaasoo waxaan intaa midnaba ahayn ka iman kara oo min suwari darari ka mida noocyadii dhibaatadii ee kala duwanayd biayi ariiqin kaana dariiq alla dariiqii la doonaba dhibtaasi ha ku soo gaadho fa shariicatu shareecadu laa tuqiruhu dhibkaa ma ogolaanayso wa ta'muru waxaanay amraysaa biisaalatihi in la zuuliyo meesha laga saaro qofkii bani aadamka ahaa ama xayawaankii ama shaksi kaleo dee kaba baxsan qofka yani qofka naftiisi baa dee loo jeeda lil insaan marka leeyi ama qof kale ama xayawaan haddii ay dhibi ku imanayso dhibaatadaasoo kaga imanaysa camal uu sameeyey ama kaga imanaysa cid bani aadam oo arrinta kula kacday ama kala imanaysa xayawaan dhibaato ku haya oo horara mar haddii dhibi ay timi dariiq alla dariiqii kastaba ha ku soo gaadhe oo qofkan dhibi ay haysato ama camaluu sameeyey ha kaga imanaysa dhibto ama shaksi ku tacadiyaya ha kaga timaado ama xayawaan ku tacadiyaya ah ha kaga timaado waa darar baa qofkii ku dhacay dariiqay doontaba ha soo marto shareecadu dhibtaa ma daawanayso mana ogola in lasii sii daayo oo yani waxa weye lagu daayo dhibta oo lagu eegto bal waxay amraysaa in la zuuriyo oo meesha laga saaro faidaa carada lilinsaani qofkii haddii uu usoo soo ama uu ku soo dariyo dararun dhibaata haddii ay ku soo darido ay ku timaado dhibaatadaasoo kaga imanaysa min camale camaluu samaynayo oo tusaaluhu muxuu noqonayaa tusaalahaan waajibaadkii ilaahay uu saaray ee laga doonayey ayaa qaarkood aanu samayn karayn cillad jirta awgeed ama dhibaato taagan awgeed oo haysata isaga sida xanuun oo kale ama dhibtiibaa shaksi kaga imanaysa qof baa tacaddi ku haya oo naftiisii maalkiisii duulaan ku ah cirdigiisi iyo sharaftiisi iyo ehelkiisii ama xayawaan baa weerar ku aba shareecadu ma ogolo in la yidhaahdo dhibtaa sidaa iska ahow oo camalkan ay dhibtu kaaga imanaysay wad-uun ilaa naftu ay kaa baxayso ama in la yidhaahdo qofkani ha kugu tacadiye iska daawo ama xayawaankani ha kugu tacadiye waxba dee yurba ha iska odhanin oo ha iska difaacin la odhan maayo bal shareecadu waxay tilmaantay dariiqa iyo qaabka loogu hortegayo cafwan loo zuulinayo dhibtaa taagan oo lagu daawan maayo qofka marka fa idaa carada haddii uu ku yimaado lil insaani qofkii dararun dhib dhibkaasoo min camalin kaga yimi maxay shaqo iyo hawl yacni waa dhib aan u qaadi karin dii aw shaksun ama dhibtaasoo kaga imanaysa shaksi aw xayawaanin ama dhibaatadaasoo kaga imanaysa xayawaan aw gayri dalika ama meel kaleba kaga imanaysa oo min suwari darari ka mida maxay dararka iyo dhibaatooyinka noocyadiisa kala duwan biayi ariiqin kaana ariiqay doontaba qofkan dhibkaa ku soo gaadhe eh fa shariicatu shariicadu laa tuqiruhu arrintaa ma ogolaanayso yacni inuu sii daa'imo dhibkaas sii joogo ma ogola wa ta'muru waxaanay amraysaa biisaalatihi in la uhriyo adila qaacida qaacidadan laa darara walaa diraara adilo kala duwan bay leedahay addaliilu اlأwl wa xadiidu abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu ana nabiya salى اllahu alيه waslm qaal laa darara walaa diraara rawahu alxaakimu wاlbayhaqiyi wadaara quطni wa hada daliilu caamun waa daliil caam oo ballaadhan oo yashmalu koobsanaya jamiica anwaaci darar waxaa la anfinayaa darar oo dhan baa xadiidku anfinaya u diidaya hadduu ogsano waa xadiidka macnihiisu xadiidka lafdigiisu waa bimacna alkhabar baad moodaa yacni qaab khabar buu u yaalla cafwan lafdan laakiin macnan waa nahyi oo laa darara walaa dirara yaan dhib laysu geysan weeye laysuma ogolo in laisdhibaateeyo addaliilu thaani daliilka labaadi waa qowluhu tacaala hadalka alla uu yidhi walaa yudaara yacni la dhibi maayo yaan lagu dhibin kaatibun kii wax qorayey ee deynta kala qorayay heshiiska walaa shahiidun iyo kii markhaatiga ahaa labadaa midna yaan la dhibin oon lagu khasbin kii kaatibka ahaa ee wax qorayay wixii uu qoray wax khilaafsan inuu sheego ama wixii ay hayd inuu qoro wax ka duwan inuu qoray lagu khasbin markhaatigiina wixii uu markhaatiga ka ahaayee runta ahaa wax ka duwan yaan lagu khasbin yacni qof walba ikhtiyaarkiisa ha loo daayo kaatibkan wax qoraya ee dadka wax u kala qoraya karaaniga ah yaan la jujuubina wixii qor la yidhi caadiga ah un dee loo daayo markhaatigiina yaan loo goodin loo hanjabin oo aan lagu khasbin markhaatigii iyo garti inuu bedelo wixii uu markhaatiga iyo maragga ka ahaa addaliilu haaliu daliilka saddexaad waa qowlu llahi tacaala hadalka alla uu yidhi laa tukallafu nafna lagu kallifi maayo yacni laguma kalifin ilaa wuscahaa waxay awooddo mooyaane laa tudaara lagu dhibi maayo yacni yaan lagu dhibin waalidatun hooyo yaan lagu dhibin biwaladihaa ilmaheedii oo tusaale ahaan haddii labadii qof ay kala tagaan ninkii iyo gabadhii caruurina ay jirto ilmihiina weli dee xadaanadii iyo xanaanadii hooyada uu u baahan yahay oo aanuu gaadhin da'dii iyo goortii ikhtiyaarka la siinaayey ma aha waalidkoo aabbaha ahi hooyada inuu ku dhibo ilmaha ama uu ka qaato iyadoo ilmihii daryeelaysoo haysa ama dhibaato kale uu geysto walaa mawluudun lahu mid ilma loo dhalayna waa aabbihii eh yaan lagu dhibin biwaladihi ilmihiisa oo gabadhiina ilmihii yaanay aabbihii yani odaygii ama aabbihii yaanay ku dhibin dee ilmaha ille way wada leeyihin ka dhexeeya oo iyaduna yaanay ilmihii inay ka qariso ama ay dhib kaleba waxa weye u geysata ama tusi weyda ama iyo wixii la halmaala ama inay ku dirtaba dee yaanay dhici wey macnuhu marka waxaa looga socdaa laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladih yani shareecadu sidaasay dhibtii iyo dhib nooca u yahayba u anfinaysaa meesha uga saaraysa tabiiqaat alqaacida tusaalayaasha qaacidada tusaalayaashu way badan yihiin oo haddii xataa laysaa ha la tiriyo lama soo koobi karo aad bay u badan yihiin waayo waxaad ogaataa qaacidada laa darara walaa diraara waxaa hoos imanaya jamiicu almuxaramaati walmanhiyaat wax kasta oo laynaga xarimay iyo wax kastaoo lainoo diiday waxaa tusaale uu noqon karaa qaacida laa darara walaa diraara tusaale ad uga dhigan karta waayo wax kasta oo dhibi ay nagaga imanaysa ama dhibi ku jirta shareecadu inoo diiday sooma ha laa darara walaa diraara tusaalaha koowaad waxa weeye mashruuciyat alxajri sharcinimada in la xayiro xayiraad la saaro cala almuflisi kii kacay almuflis waa qofkii kacaye deyntii lagu yeeshay ay ka badatayba hantidiisa kaasaa muflis la yidhaahda oo deyntii dadku ay u haysteen ama lagu lahaa iyo hantidiiba uu haystay markii la eegay waxaa badatay maxay deyntiibaa badatay haadaa huwa almuflis kaasaa noqonaya mid kacay haddaba shareecadu xayiraad bay saartayoo maalintaa lagu dhawaaqay inuu iflaasay oo uu kacay hantida lagu soo gaadho xayiraad baa laga saaraya hantidaa marka uu hayo uu kacay xayiraad baa la saaraya sababta xayiraadda loo saaraya maxay tahay lidafci darari can ilghuramaai yaa dhibaatada loo diidaya inay dhibaata soo gaadho dadkii deynta ku deynlayaashiidii iyo dadkii xaqa ku lahaa si aanay dhibi u gaadhin oo iyagu ay wuxoodii uga goostaan baa waxaa leeyahy war uu hayo ha la xayiro mar haddii uu kacay intaa hantiya uu hayo day guryataa day dhultaa dee wax kala tay xayiraadha la saaro si dadkii deynta ku lahaa ay uga goostaan marka maxaa xayiraadda loo saaray ninka ma aha limaslaxati nafsihide waa limaslaxati alghayr oo dee almaxjuuru calayhim way qaybsamaan soo ma qismi waxaa xayiraadda loo saaraa limaslaxati anfusihim iyagaa loo daraynaya qaybna waxaa xayiraadda loo saaraa maxay limaslaxati alghayr markaa tani maxay noqonaysaa xayiraaddani isaga looma danaynayo dee loo soo looma daayeen iska haystee waxaa loo danaynayaa dadkii deynta ku lahaa si ay ugu soo gaadhaan intan dee wa kadalika sida oo kale cala alsagiiri waalmajnuuni xayiraadda la saaray ilmihii yaraa iyo kii waallaa iyana waa tusaale maxaa xayiraadda loo saaray iyagana lidafci darari canhumaa iyagaa dhibaatadooda yani inay dhibaata la diidaya oo dhibaatadii ku dhici lahayd baa laga hortegaya waayo ilmaha yare haddii anta hanti uu leeyahy hanti oo hantidii lagu fasaxo inuu ku tasarufi karo de waa ilma yaroo carruur dhibcad malanaysa dilaa kunkaa dollar idigaale dhigi doona qaybin doonaa garanayaba qiimaha maalku ma garanayo meel aan habbooneyn buu dhigayaa dee kii waalaana garaad uu wax ku maamushaba ma marka hantidii qofkii waalla u lahaa waa loo haynaya looma ogolo inuu ku tasarrufo haddee eegoo labadaba qayboodba kaa mufliska ah iyo labadan kale xayiraadda la saaray waa dhib baa laga hortegaya sooma ha laa darara walaa diraaq qofkii inuu isagu cid dhibaato u geysto dhibaata kaga timaada lama ogolo kaa hore waa adiga arkayo mufliska ah in dadkii ku lahaa dhibaata ay gaadho xaggiisa ay dhibi kaga timaado ayaa la diidaya sidoo kale qofka naf ahaantiisana looma ogolo dhibi inay gaadho oo dee waxaa u tusaale ah labadaa qof alsagiir iyo almajnuun ayaa tusaale u ah markaa dararkan la anfinaye la diidayaa waa mid aan ciddaba laga ogolayn qofka naftiisa inuu ugeystana looma ogola inuu cid kale ugeystana lama ogola tusaale kale laa yajuusu uma bannaana liaxadin qofna an yatasarafa inuu ku tasarufo sida uu doono uu ka yeelo fi ariiqi alcaami dariiqii la wada lahaa inuu ugu tasarufo bibinaa'in dhisme inuu dhistaba aw xafrin ama uu wax ka qodo ma banaano maxaa kaloo loogu diiday dafcan lidarari iyadoo dhibaatada laga riixayo caninaasi dadka ile marka uu dariiqiibaa uu xidho ama uu godod iyo ka qoto waxaan loo joogin dadkii halkay marayaan laa darara walaa diraara marka dadka inuu dhibaato u geysta dee looma ogola waa dariiqii caamka ah baynu ka hadlayna waddadii dee la wada lahaa ee dadku ay marayeen waxa weeye sinaba isaga looguma ogola dariiqii khaaska ahaa ee dadkoobani ay wadaagayeen oo dariiqa loo yaqaano almasduud ka soo xidhan dee ti baynu naqaano malaha inagu soo go-anba dhinacunbuu ka furaya xagga kale waa ka soo xidhanya dad kooban baa wadaagoo soo mara kaa ku dhigateen warkiisa iyo haddii uu qofku xataa manaafacaadsanayo dariiqa ama uu wax ka dhisanaya ama uu wax ka furanayo in shardi ay tahay dadkan wadaleh sakadan ilaa inta yar baa wadaagtee inuu fasax ka qaato laakiin dariiqa caamka ah laa dowlad baan ogolaan karin walaa qofku isagaan iskii u samaysan karin xataa haddii dowladta waa nin fasaxeen dariiqaa wada dhista bedelkii sida aan lahayn iyo bedilkiisi dowladda ogolaatay xalaal ku noqon mayso ogow waayo dararki iyo dhibaatadii weli waa taaganta khaladaadka dee jiray ka tahay inaga waxaa ln ninku waddada intuu iska dhisnana dowladda u sharciyaysa sharciga dowladdu ay iyo ogolaanshiyaha dowladdu ogolaanshiyihii shareecada islaamka ma hadle yukhtiuun wa yusiibuun dee marka inuu qofku dararki dhibaato yani dariiqii dadku ay marayeen wax dhibi ka imanaysa ku sameeyo ama ha kusoo durko ama dhagaxaan ha dhigto ama saqaf ha ka samaystiyo hadh iyo waxa weeye eh, beranda ha ka dhisto ama askari jiifa ha dhigto dadka qaarkood baa askariga jiifa meel aanu gaadhi marayn oo lagaba iska ata dhagaxaan iyo wax kusoo ururiyaan si aanu gaadhigu soo marin ama wax aan loo joogin eeg xawaaraha in la yareeya waa waajib dowladda saaran inay kula xisaabtanta darawalkana waa waajib ku saaran de laakiin nin intuu inuu askari jiifa iska samaysto oo halkaa intuu sibidh bahashi iska soo dhigto sabad deetana gawaarida qaarkood dhibaata ku gaadho looma ogoladii hadda waa waajib saaren ninka darawalka isagunu gaariga dee xawaarihii loogu talagalay ala dhaafin haddii uu tacadi sameynay calayhi laakiin tacadi tacadi loogu jawaabi maayo de lagu horgeyn maayo taasi markaa sax ma aha waanay dee inugu badan tahay inagoo adiga arka guryaha inta ka horaysa dha lagu soo xidhaa xaafadaha dhagaxa intaasaaba islaamuhu ka dhintaa shaqo marba dhagax baa lagu soo wariya haddii la qaado waa lagu soo celiniy waa intii qofku uu xaqa u lahaa wa ziyaada soo ma hadde albaabkaagu halka uu kuugu jooga xaq u lahay dee inta kale waa mushtaraga soo mowd waa lagula leeya waa lagula wadaaga oo adigu waxaad xaq ugu yeelan kartaa waa maxay waa takhsiis keliya yacni dadka waad ka xigtaa un laakiin dee milkiyaddaada kuma jirto oo farqi baa udhexeeya waxa adigu inaad leeday iyo inuu mukhtas ku yaho maxay dadka aad ka xigta un wajahadaada dadka waad ka xigtaa waa run laakiin malihidda adugu alqawaacid lmundarijatu taxta hadihi alqaacida qawaacidda hoos imanaysa qaacidadan laa darara walaa diraara alqaacidatu alfarciyatu luulaa qaacidada farciga ee ugu horeysay qaacidadan hoos imanaysaa waxa weeye addararu dhibkii laa yuzaalu lagu zuulin maayo bimilihi dhib la mid ah aw aclaa minhu ama ka xoog badanba horeda de waxaynu u arkaynay adararu yuzaal ama laa darara walaa diraar oo macnaheedu ahaa dhibaatadii inay dhacdana lama ogolo hadday dhacdan inay sii jirta lama ogolo waa in la suuliya oo shareecadinu taasayna amraysa in laga hortago haddii ay dhacdana la zuuliyo meesha laga saaro haddaba dhibaatadii marka la zuulinayo dhib baa dhacday dhibaatadii baa la rabaa in la suuliyo meesha laga saaro laa yuzaalu bimilihi aw aclaa minhu dararka iyo dhibtaa la doonaya in meesha laga saaro dhibaato lamida lagu bedeli maayo ama mid ka daranba lagu bedeli maayo oo haddii ay tahay dhibaato tii ka daran ba imanaysaba ka daroo dibi dhal ama mid iyadii oo kale abaa iman doonta teedan de maxay dhaanta marka iska joogta dee tan alaiska daayo haddaan si kale loo suulin karin in mid iyadoo lamida lagu soo bedelo mooyaane ama mid kaba daranba teedaha loo daaya marka waayo waxba lama soo kordhino jugjug meeshaada joog reerxamarka odhan jira wixii waad samaysay laakiin waxba maad bedelin taxsiiluxaasil sidaa awgeed <coughs> ayaa waxaan sax ahayn dhibaatadii mid lamida ah in lagu soo bedelo ama mid ka xoog badan wlmuraadu bilqaacida qaacidada waxaa looga jeedaa adararu dhibkii mahmaa kaara si kasta uu yahay iyo in kasta uu la egyahay waajib lizaala maxaa waajiba in la zuuliyaa waajib wey haddaba falaa yakuunu zuurinta dhibta la zuurinayaa noqon mayso biixdaai dararin milihi in lagu suuriyo lagu bedelo baxay dhib la mid ah kii taagnaa marka horeba walaa akara minhu dhibkii hore ee taagnaa ka badanna laguma zuurin karo waaya oo mid lamida ah haddii lagu bedelona waa halkii waa isla halkiin baa la taagany mid ka daran haddii lagu bedelona waaba kasii darante culays kalaa lasii kordhiyey walidalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa tusaalayaasha waxaa ka mid ah laa yaxillu ma bannaana dafcu lhalaaki can innafsi qofku naftiisa inuu halaag ka badbaadiyo isagoo kaga badbaadinaya maxay biakhdi tacaami shaksin qof cuntadii qaadasho uu qaatay qofkaa laftiisa oo waa kanuu ka qaadanaye yaxtaaju ilayhi cuntadan u baahan fii dafci alhalaaki can nafsihi siduu uu naftiisa ugu badbaadiyo u halaag ugu badbaadiyo macnuhu waxa weeye qof baa gaajay naftu ka baxaysa way sii socotaaba uu arkaya mid kaleo isaga la socdaana in yaroo uu naftiisa ku badbaadin karo haysta wax uu qaybsami kara maaha oo ninkaa ka agdhow ama u muuqanaya ama la socdaa xoogaa yar buu sitaa sahay ah laakiin aan isagaba dheerayn isaguba naftiisa usleeya ku badbaadis wax u qaybsamayana ma aha ma bannaano kan sakaraadku haye ee khatarta ku jira inuu kan ka xoogo inta uu haystaba si isagu isugu badbaadiyo waayo halkaa hadafahalo darar buu ka ordayay soo ma laakiin muxuu ku bedelay bidararin milihide soo maaha naftiisa iyo naftan kale maxay u kala duwan yihin taydaan yani badbaadinaysa ee tan kale u dhimato dee war la aqbali kara maaha waa naf iyo nafde farqa baynahuma farqi uma dhexeeya naf naf ka wanaagsana dee ma jirto nin walba waa u marka inuu idhaahdo inta yarow haysta ama biyaha haysta ama baadka yar haystaan ka qaadanaya si aan nafteeda ugu badbaadiya isagoo haba dhintee waxay noqonaysaa isaalatu darari bidararin milihi de dhibtii oo lagu zuuliyo o lagu bedelay mid la mid ah waay laa yaxilu ma banaana dafcu lhalaaki can nafsi inuu qofku naftiisii halaag ka badbaadiyo muxuu kaga badbaadiyey biakhdi acaami shaksin inuu qaatay maxay oo dulmi ku qaatay raashin iyo cunto qof kali leeyi qofkaa kale oo yaxtaaju ilayhi u baahan nahay cuntadan muxuu xagguu uga baahan yahay fii dafci alhalaaki can nafsihi inuu isaguna naftiisa halaag kaga badbaadiyo de waa isku xaaladee waa isku xaalad waxaa taa ka duwan oo halkaa laga fahmaya haddii kaaja ay ku hayso <coughs> naftaadina ay khatarba ku sugantahy mid kale oo meeshan joogaana uu dee haysto raashin iyo wax naftaada uu ku badbaadin karayo hadduu kuu turayo dee ku naxariisanayo kaa naxayo laakiin uu kuu juuqiba waayo uu ku warwadhayo wax isaga uu naftiisa ku filanayo wax kalaba u haysta dheeraadka ah xaaladdaa culimmadu waxay leeyihiin qofka waxaa u bannaan inuu xoog kaga qaato hadduu kari kara wey xoog buu kaga qaadanaya inta zaa'idka dheeraadka ah, si uu naftiisa ugu badbaadiyo waxaaba yaraatee magdhow lagu leeyahayna ma jiro madhow la odhan maayo usoo iska bixi waa xaqu kuulahay waayo waajib bay ku ahayd inuu ku badbaadiyo sooma laakiin uu garan waayde waajib bay ku ahayd oo u garan waaye markaa markaasoo kale waa waa la ogolya hadda macnuhu maaha in laleeydi lagu sii daaya gafuur dhaafo in haddii la idhahdo wada sideeda soo dad badan dadka uga dhigan maayan matiya dariiqa ay u maraan dadka xoolahood waxaa laga hadlaya qof gaajo iyo haraad ay naftu ka baxayso ciddan ag joogta ee ka ag dhowina ay wax ay ku badbaadin kartay haysataa laakiin kumay badbaadin oo u diid hadduu kari kara markaa xoog kaga qaadanaya waxaa la mid ah oo soo gelaya tusaalaha qof baa lagu khasbay qof inuu dilo waxaa lagu yihi haddaad hebel soo dili weydo adigaa u dhimanaya aa yaqaan inuu carruudha waan soo tooganaya si aan isu badbaadiyo de sax maaha dhibaata isagoo ka cararaya soo ma a in la diladii laakiin muxuu ku kacay tii mid lamida dee sooma nafino naf kama wanaagsan dee hala dila isaga isagu ha dhiibtadii mar haddii ay tahay hebel dila maadaan ku dilayna khalaas de way dila laakiin cid kale aan dilo si aan u badbaado anugu sax ma aha tusaalaha labaad waxa weeye laa yaxilu ma bannaana liaxadin qofna uma bannaana akhdu thawbin min shaksin muxtaajin ilayhi fii satri cawratihi inuu qof ka qaato maxay maro qofkaasoo muxtaajin ilayhi maradan u baahan fii satri cawratihi sida cawradiisa ugu asturo oo isagaba hadduu ka qaato uu qaawananaya muxuu uga qaadanaya liyastura bihi cawratahu soo cawradiisa ugu asturo isagu ka warrama saxa mise maa ya waa khalad soo ma hadda waayo maradan yar eh, ka dhaxaysa dee nin baa leh ninkaasaa leh isba uu qaawany kanoo qaawanoo muriya gacan idhahdo keen adaan kaa qaadan isku askurayaa sax mahad waayo markaad ka qaadda maxaad soo kordhisay dhibaatadii adiga ku haysatay waxaad ku suulisay bidararin milihaade dhibaato lamida ah baad ku bedeshay maxamaad soo kordhin marka aduu iska qaawanow isagule waa maradiisa isagaa xaqule hadday cid isku asturaysa isagaa xaqle oo ugu mudan marka waa tusaalahooda yan lakin tusaalayaashda way badan yihin waa badan yihin labada tusaale lakin ku gaabsana insha allah alqaacidatu alfarciya qaacidada labaad ee farcigaay waxa weeye addararu dhibkii yudfacu waa laga hortegayaa oo waa la iska qabanayaa qadra alimkaani intii suurtagal ah haddii la arko dhib soo socota ama dhacaysa waa in laga hortagaa intii suurtagal ah in laga hortago waalmuraadu bilqaacida qaacidadanna waxaa looga jeedaa anna darara dhibkii yudfacu waa laga hortegayaa bikaamilihi gebi ahaantii sidii la ysaga qaban lahaa dhibkaa marnaba aanu u dhaceen ayaa la ysku dayaya maa amkana daalika inta arrintaasi ay suurtagal tahay wa duuna an yatarataba iyo haddaanay ka dhalanayn calaa dafcihi dhibtaa ka hortegistiisa mafsadatun dhibaato kaloo ka weyne haddaanay ka dhalanayn yacni dhibkii asal ahaan waa in gebi ahaanba laga hortago oo aan la qayb ahaan aynu ka hortagna qayb aynu iska dayna maaha dhibaatadaa la arkaya dhacaysa ama muuqata sidii meesha looga wada saari lahaa ee gebi ahaanteed loo riixi lahaa ayaa la isku dayayaa intii suurtagal ah waa hadday suurtagal tahay wax dhibaatoo ka dhalanaysaana aanay oo ka badan aanay jirin ama iyada la midade fain lam yumkin haddaba haddaanay suurtagal ahayn dhibtii in meesha laga wada saaro ilaa dafcu bacdihi in dhibkii bar ka mida la zuuliyo meesha laga saaro mooyaane ama la dafciyo mooyaane dhibaatadii lagama wada hortegi karo laakiin bar ahaan baa lagu hortegi karaa qayb ahaan aw dafcuhu amaba waxaa suurtagal ah dafcuhu dararkiiiyo dhibkii in laga hortago maca wujuudi mafsadatin marjuuxatin iyadoo ay jirto dhibaato laga xoog badan yahay oo ka dhalanaysa ka hortagga ah oo waxa weeye dhibkii waa laga hortegi karaa gebi ahaantii laakiin dhibaato yaroo aan buurnayn baa ka dhalanaysa mafsado aan sii weyneyn oo dhibkani taagani ka xoog badan yihin ayaa ka dhalanaysa ama maye dhibiba ka dhalan maysa ee kaliye laakiin lagama wada hortegi karee bar ahaan baa laga hortegi karaa facala min dalika arrinkaa waxaa qofku uu ka yeeli doonaa maa yumkinu wixii suurtagal ah ama fucila haddii muqayaru seyqo laga dhigo waxaa la yeeli doonaa oo min daalika arrintaa laga qaadan doonaa maa yumkinu wixii suurtagal ah macnuu waxa weeye haddii dhibaatadii aan laga wada hortegi karin laakiin bar ahaan lagu samayn karo oo la kala yarayn karo in laga wada hortagaa way adkaatay lakiin waa la kala yarayn karaa khalaas ha kala yareeyo ha kala fudaydiyo amaba maye dhibaatadii waa laga hortegi karaa waxaa laakiin imanaysa dhibaato kalaa ka dhalanaysa laakiin marjuuxo mafsado aan sii buurnayn baa ka dhalanaysa markaana maxaa la odhanayaa mafsado aan buurnayn ha laysaga dulqaato taa waxa weeye ha lagu dhaco qaacidadu soo socotaana way noo sii fasiri doontaa insha allah oo dhibkaa ha laga hortago dhibta yaree ka dhalatay ha laysaga dulqaato walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa tusaalayaasha waxaa ka mid ah kow qatculyadi in la gooyo gacantii allatii gacantaasoo asaabatha ay ku dhacday alakalatu gaangeridu ay ku dhacday qof baa tusaale ahaan gacantee waxaa kaga dhacday gaangeri gaangeridu waa xanuunkan faafa ee qofka marba bar la jaraya dee laga yaabo in haddii la sii daayo in marba xubinkii uu wada gaadho maxaa loo liamni eh, siraayatihaa si looga hortago kufaafisteeda ilaa baqiyati lbadani ay kufaafi faafi karta maxay jidhka intiisii kale oo qofkii qofkiibaa fartay kaga dhacday baashana ama gacanta inteeda hore dhakhaatiirtu waxa dhaha haddaan laga hortegin oo gacantaa lagu goynin eh, suxulka tusaale ahaan khatar buu gelaya waa la xaqiijiye marka waa in suxulka lagu sii jaraa sooma hadda maxaa la raaciyey intii xanuunsanaysa qayb jirkii in fayow la raaciyey sooma ha in fayow la raaciyey sababta macayntii fayowed loo raaciyo waa maxay ama loo gooyeyba intaan xanuunsanaysa haba yani loo jaro loo odhan waaye ha iska yara xanuunsata ha iskagala taalle daaya maxaa loo odhan waaye waxaan loo odhan waaye mafsadadana gebiyahaan baa rabaa in laga hortago mesha laga saaro ama dararkan dee qofkii in jirkii ku halisu galo naftiisu ay khatar gasho tusaale labaad satru lcawrati almuqallada cawrada teedii muqalladka ahayd ee adkayd muqalladada ahayd in la asturo idaa lam yumkin haddaanay suurtagal ahayn satru jamiici alcawra in la wada asturo maxay cawradii oo dhan dafcan iyadoo laga hortegayo lilmafsadati dhibaatadii qadra alimkaani intii suurtagal ah labadan tusaale halkaa aada ula soco waxay ku kala saabsan yihiin marna dhibtii oo gebi ahaanba ay suurto gashay in laga hortegi karo waa taa gacantii la wada gooyey dee intii lahaa ah, dhibtu ah, xanuunku ku dhacay markii la ogaaday inuu xanuunkaayi waa taa la is raaciye la gooyey waa dararkii oo bikaamilihi ay suurto in laga hortago maanta mar haddii qofki waxa wey dee intaa markay ay kaga ekaanayso xaaladda ama tusaalaha labaad wuxuu huseeyaa dhibtii waa laga wada hortegi kari waayey waa la wada dafcin kari waayey laakiin bar ahaan in la dafciyo laga hortaga ayaa suurtagal ah oo dhibaatada wax laga qabto oo tusaale ahaan qofkiibaa maro yar buu haystaayo cawradiisi aan wada qarinayn cawra waxay ahayd gebi ahaan aan qarin karin oo qofkii ragga ahaa maa bayna surati wa rukba inta u dhaxaysa xudhurta iyo jilibka maro uu ku asturo ma hayo laakiin wuxuu haystaa maro yaro aan wada gaadhayn intaa laakiin qayb ahaan meel wax ku qarin karo dee cawradii way sii kala adagtay soo maa iyadoo cawraa bay haddana kala darantay maxaa la odhanayaa qofka maanta dhibaatada inuu ka wada hortaga waxay ahayd inuu wada asturadee soo ma lakiin way suurtageli weyday taas qadral imkaanku muxuu noqonayaa markaa intii suurtagala inuu ku asturo soo maa intee ugu sii markaa dee aysteyn lagu sii asturo muqaladada soo maa oo isagoo maradaa yar haysto odhan maayo xundhurta igaga daran inta kale ku xidhi maayo xundhurta dee maxaa laga rabaa halkay u dhibatay dee ayuu ku asturaya horta bal inta kale ahla isla gaadhe waay alqaacidat alfarciya ahalia waynu dhammayna waxa wey qaacidan iyo furuucdeedii la qabso qaacidada farcigee saddexaad waxay odhanaysaa tudfacu waxaa lagu riixayaa ama lagaga hortegayaa acla almafsadatayni labada dhibaato ama labada mafsado tooda daran baa waxaa lagaga hortegayaa birtikaabi adnaahuma labada dhibaato tooda fudud in lagu dhaco la sameeyo oo waynu arki doonnaaye laba dhibaataa qofkii la soo darsay labadaaba inuu ku dhacaa cafwan labadaa weyn inuu meesha ka saaraa waxay keenaysaa inuu dhibaato kale kusii dhaco taa laakiin ka yar maxaa la odhanaya waxaa li labada dhibaato qiimeeyoo tooda daran meesha ka saar tooda fududna samee waa goormo laakiin waa marka aynay si kali suurto suurtogelayn oo asalku muxuu ahaa labada dhibaato teeda yar iyo teeda badanba inuu ka hortaga dee soo ma laakiin tacaarud baa yimi oo labadaa midkood inuu sameeya waa laa maxaalata imaa tan wa imaa tan muxuu qiimeynaya marka labada teebaa dhibtoodu badan tahay marka labada ta dhibtoodu badan tahay si uu uga takhalluso ta fudud dee ha sameeya marka ila waa tan labada mid uu samee ha oo labadaba wada samee maaha waa labada midkood inuu ku dhacaa khas laazim ah lazma markaa ta uu ku dhacaya ha noqoto ta fudud si uu uga takhalluso tii adkayd oo meesha uga saaro wlmuraadu bilqaacida qaacidada waxaa looga jeedaa annahu idaa tacaaradat haddii ay iska hor yimaadaan mafsadataani laba dhibaato oo walaabudda ay lagama maarmaan noqoto min irtikaabi ixdaahumaa min irtikaabi ixdaahumaa in labada midkood lagu dhaco ayaa lagama maarmaan noqotay ortokibatil akhafu maxaa lagu dhici doonaa ama la samayn doonaa labada mafsado ta fudud limaada maxaa loogu dhacay lidafci lashaddi si looga hortago ta adag oo taa looga takhallusade culus walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal intaanan tusaalayaasha u gudbin qaacidadani tacbiiraad kalena waylada waxaa laga cabiraa sidoo kale addararu alashaddu yuzaalu bidarari alakhafi addararu alashad dararka iyo dhibta daran yuzaalu bidarari alahafi maxaa lagu suuriyaa tafududee labada dhibaato tafudud waxaanay la mid tahay tudfacu acla almafsadatayni biirtikaabi adnaahuma waa isku macno alfaadu haba kala duwanaadaan haddaba tusaalayaal bay leedahay qaacidadan iyo waxaa ka mid a tusaalayaasha jawaazu shaqi baطni jawaazu shaqi batni lummi almeytati hooyadii meydka ahayd ee dhimatay bannaanida ay bannaan tahay caloosheedii in la qalo oo la jeexo maxaa loo jeexayaa liikhraaji iljaniini si looga soo saaro uurjiifka iyo ilmihii caloosheeda ku jiray alladii kaasoo turja laga rajo qabo xayaatuhu noloshiisa amaba dee la ogaado inuu noolyahy asal ahaan qofka meydka ah in jirkiisa la gooyo ama la dhaawaco miyaa la ogolya waa maya aslan lama ogo mayd wareenka waxa loo yaqaan lama ogo maanta hadda ogowo laba dhibaataa meeshan taalla labada darar ee yaallaa waxa weeye in meydkan dhib la gaadhsiiyo oo la qalo jirhkiisa waa dhib waa darar iyo mafsado ilmaha caloosha ku jira ee nool inuu dhintaana waa dhibaato marka maxaa meesha yaalla tacaaradat mafsadataan sooma hadde laba mafsada markaa muuqanaya waaya maxaa haddaba la yeelaya illa waa tan layihi waa la ogolay waxaa la yihi waa la qali karaa calooshii meydka ama isla gabadha ilmahaas si looga soo saaro waxaa lagu yihi faturta kabul waxaa lagu dhici doonaayo la samayn doonaa mafsadatu shaqi batni lmeyt maydkana calooshiisa in la qalo dhibtii ku jirtay oo haddee mayd la qalay ayaa la iska qaadan doona la dooranaya oo la qali doonaa limaada lidafci mafsadatin akbara si looga hortago dhibaato qalitaankan ka xoog badan oo ka daran oo talo u waatee wa hiya mowtu ljaniin waa ilmuhu inuu dhinto labada mafsado maanta waa labaduba mafsado laakiin ayuhumaa akhaf labada teebaa fudud shaqu batni um soo maade almeyta ayaa fudud oo waa qof mayda in la qalo iyo qof nool in la badbaadiyo dee ka nool badbaadintiisa ayaa ka yacni waxa weeye sii badan oo ka sii xoog badan xagga yani maslaxada marka laga hadlayo in meydka la daayide oo la idhaha la taaban in kii noolaa uu dhinto ayaa ka sii culus in kii dhintay la yidhaha la yani waxa weye dhibaatadan ka dhalanaysa qalitaankan lagu samaynayo dhibta ku jirta waxaa ka culus dhibta ka dhalanaysa qof nool oo dhintay marka oo dee shareecadeennu qof nool baa la yidhi ha la dilo si dad kale u badbaadaan waa qisaastii qof baa qof dilay sooma maxaa loo qisaasaya walakum fi lqisaasi xayaatun noloshu xaggey ka imanaysaa dadkii kalea ku kala badbaadaya dee sooma markaa meydkan in calooshiisii la qalo si ilmaha caloosha ku jira loo badbaadiyo ee nool waa dhibaato yani qalitaankan waa dhibaato iyo qaliinkan oo dee jirkiisi baa la goynaya ilmaha caloosha ku jiraa inuu dhintaana waa dhibaato waa darar iyo mafsado laakiin mafsadada ilmuhu inuu dhinto ayaa ka daran qaliinkan mafsadada ku jirta in meydkii la qalo sidaa awgeed ba maxaa la qaatay urtukibat adnaahuna soo ma labadii dhibaato tii fududeed oo ahaa shaqu badni ummi lmeyta in la qalo ayaa la doortay si looga badbaadoo looga hortago tii ka cuslayd tusaale kale jawaazu dafci ilmaali bannaanida ay bannaan tahay maalkii inaad siiso ama maalkii in la siiyo maalkii muslimiinta lilcaduwi lmuxaarami cadowgii dagaalka aynu kula jirnay maxaa loo siinayaa maalka listinqaadi asra almuslimiina si loo soo furtoo loo badbaadiyo maxaabiista muslimiintae ay haystaan gaaladu idaa kaana laa yumkinu haddii aanay suurtagal ahayn istinqaaduhum in muslimiintaa gacanta gaalada laga soo badbaadiyo haddaanay suurtagal ahayn ilaa bidaalika maalin la bixiyo mooyaane laba mafsadaa meesha yaalla gaalkii cadowga ahaa ee dagaalka inagula jiray maalkeenna inaynu siinaa waa mafsada in dad muslimiina uu gacanta ku hayo sida uu doono uu ka yeelaana waa mafsado kale markaa laba mafsadaa meesha yaalla sooda haddii labadaaba laga wada laga laga wada badbaadi karo haddii hasal ahaan iyadoo horey nusoo shegnay waa laga la layska wada daayo oo iyadoon maalna la bixin baa laga soo furan karaa khalaas way fududay laakiin hadda waxa weeye labada mid baa ina huran imaa inaynu maal iyo dhaqaalo ku bixinno oo aynu dadkaa soo furanno imaa inaynaan waxba siinin muslimiintaasna ay gacanta ugu jiraan u dhibaateeyo marka waa laba mafsado weeye haddaba waxaa bannaan in gaalkii muslimiinta gacanta ku hayay maxaabiistii ay naga qabsaday ee cadowga ahaa si kaloo looga furdaamiyaana aanay jirin in dhaqaale iyo maal la siiyo mooyaane waxaa bannaan in la siiyo marka maxaa lagu dhacay oo la doortay adna almafsadatayn soo mahadde labada dhibaato tii fud teebaa daran inaynu dhaqaalaheenna siino iyo in muslimiintan uu gacanta ku hayo uu dhibaateeyo waxaa daran inuu maxaabiistan sii haysto oo culaysiyo dee ciqaabuu mariyo marka labadii mafsadatoodii fududayd baynu doorannay si looga badbaadoo looga hortago toodii cuslayd oo ah de in waxa weeye dhibaata ay gaadho muslimiinta oo dhaqaale la bixiyey iyo qof muslim oo la badbaadiyey dee waxa weeye eh, mid ma noqonayaan waaya marka jawaazu dafci lmaali bannaanida ay bannaan tahay maal in la siiyo lilcaduwi cadowgii almuxaarabi ee dagaalka aynu kula jirnay ee lala dagaalamayay maxaa loo siinaya listinqaadi asra lmuslimiina si looga soo furto looga furdaamiyo looga badbaadiyo muslimiinta maxaabiista uu ka hayo idaa kaana laa yumkinu waa haddaanay suurtagal ahayn istinqaaduhum muslimiinta gacanta ugu jirta cadowga in laga soo badbaadiyo hee ilaa bidaalika maal lagu furto mooyaane marka dee maalkii baa la bixinaya waayo sababta loo bixinaya waxa weeye dee saynu sheegnay oo ah labadii dhibaatata fudud oo ah maalka la bixiya fudud faxtumilat waxaa loo dulqaatay oo la oggolaaday mafsadatu dafci lmaali lilmuxaarabi gaalkan dagaalkay nagula jira maal inaynu siinay iyo dhaqaale waynu ogolaanay oo waynu u dulqaadanay limaada dafcan inagoo ka hortegayna limafsadatin akbara minha dhibaato tan ka sii culus oo ka daran oo tanow dhibta ka daran waatie maalkan aynu dhaqaalahagaalkan aynu dhaqaalaha siinay iyo maalka wahiya hiya dhibaatada kale laga hortegaya waxa weeye ibqaau muslimiina inay muslimiintu ku eh, cafwan baqaau lmuslimiina muslimiintuna ay baaqi ku sii ahaadaan usaara iyagoo maxaabiisa fii yadihi gacantiisa marka gaalka inuu gacanta ku sii hayo ayaa daran dee maanta xoogaa shilibaadka waa iska siinaya si loo badbaadiyo muslimiintaa gacanta ugu jirta alqaacidatu alfarciyatu araabica qaacidada farciga afraad waxa weeye odhanaysa dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix daru lmafaasidi dhibaatooyinkii in laga hortagaa oo dhibta laga hortago oo meesha laga saaro ayaa muqadamun laga horraysiinayaayo ka horraysa oo ka mudan calaa jalbi almasaalixi maslaxa in la soo jiido la helo macnuhu waxa weeye hore waxaynu uga soo baxnay haddii laba mafsada ay istacaarudaan oo ay laabudda noqoto midkood in la sameeyo oo laabudda ay noqoto maxay midkood in la sameeyo maxaa lagu dhacayaa min akhafu dararaynka sooma hadda labada dararkooda fudud halkan waxa weeye waxaa istacaaruday maslaxatun wa mafsada oo waa dhib iyo dheef ayaa qofkii u kulmay keebuu ku horraysiinaya maa inuu dhibaatadan ku socoto meesha ka saaro oo iska awdu iska gufeeyo mise intuu dhibaatada iska daaya ha timaadee inuu dheefta soo jiito xaggan ku mashquulo oo dheefta iyo maslaxada doonto qaacidadani waxay odhanaysaa waxaa lagu horeynayaa sharka iyo dhibta in la iska awdo horta oo laga hortago bal maslaxadu ha ku dambayso iyadoo waad gaadhi doonta waxaa lagu horeynayaa maxay sidii dararka iyo dhibta horta meesha looga saari lahaa ama cafwan looga hortegi lahaa maslaxaduna waa imanaysaa marka darulmafaasidi mafaasidii in laga hortago dhibaatooyinka muqadamu arrintaasi waxay ka horeysaa ka hortaggaasi uu ka horeeya calaa jalbil masaalixi maslaxa iyo eh, masaalix in la soo jiido la keensado la helo la doonto waxaa laga horraysiinayaa horta dhibta in laga hortago dhicitaankeeda oo la isku dayo in laga hortago wlmuraadu bilqaacida <coughs> qaacidadan waxaa looga jeedaa annahu idaa tacaaradat haddii ay istacaarudaan iska hor yimaadaan mafsadatun wa maslaxatun mafsade iyo maslaxo waa dhib iyo dheefe ayaa iska hor yimiyo calaa darajatin waaxidatin maxay qofka u jiraan ama u yaallaan darajo qura oo way u siman yihiin haddii maslaxadu ay horeyso oo dararkuna uu gadaal aad ka warwarayso inuu gadaal ka yimaado markaa maslaxadii baa horeysa dee iyada qaado oo samee wixii danta kuugu jirto haddii dhibaatadu ay taagantahay maslaxaduna ay weli anay ku soo gaadhin ama ay kaa durugsantahy oo aad isleedahay weli lama gaadhin xilligeediiyo shinkeedii dee dararkan kaabiga kugu haya ku saaran iska riixi taas iyada warkeedu waa cadi labada kooda soo horeeya dee in waxa weeye lagu horeeyo la basriyo laakiin halka waxaa laga hadlayaa dhibaat dhibtii iyo dheeftiiba qofka isku darajay u jiraan isku inbay u jiraan oo haddii uu mid ku bilaabo kii kalaa meesha ka baxay kii kalaa dhaafaya haddaba idaa tacaaradat haddii ay istacaarudaan iska hor yimaadaan mafsadatu wa maslaxa dhib iyo dheef calaa darajatin waaxida qofkiina maxay u taagan yihiin darajo qura qudima qudima waxaa la horraysiinayaa dafcu lmafsadati in horta laga hortaga maxay mafsadada iyo dhibaatada in laga hortagaa la horraysiinayaa haaliban inta badan mar walba ma ahe haaliban waasay u badan tahayoo waxaynu arki doonnaa dee istinaayaat bay leedahay iyo mustanayaat waxyaaba laga soo istinaaaat waxba laga soo reebayo ayay leedahay waynu arki doona marka haddiiba dhib iyo dheefi ay kula gudboonaadaan way kula gudboon yihiin labadiiba waxaad guddoonsanaysaa inaad marka hore dhibaatada riixdood meesha ka saartood ka hor tagta iyada kadib baad dheeftuna markaasay dhadhan yeelanaysaa dee sosama waayo haddii dhibaatadii oo ku dul hoganaysa aad dheefta ku baydho kuba macaanaamayso marka marka hore maxaa mudan si dheeftu ay macno u yeelato dhibaatada in laga hortago oo horta lagu horeeyo iyada dhibta taagan laga hortago waaya oo dee shaygan samayntiisa tusaale ahaan shaygan inuu sameeyo dhib iyo dheefo way ka imanaysaa dhib iyo dheefo way ku jiraan dhibna way ku sugan tahay dheefna way ku sugan tahay qofkii marka waxaa laga rabaa maadaama oo shay quraw yahay waxani laakiin samayntiisibaa dhibi ku jirtaa dheefino ku jirta de inu iskama daayo waayo dhibtii inuu meesha ka saara maxay ku imanaysaa qura inuu shaygan meesha ka saara dee inuu joojiyo mar hadduu dhib dheef leey jaanibkii mafsadaa la xoojinaya dee oo meesha laga saaraya walidaalika arrintaa waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa tusaalayaasha waxaa ka mid ah tarku lmujaafaati ka tegista laga tegayo gacmaha in la kala fogeeyo fi rukuuci wasujuudi in gacmaha la yaro durkiyo dee qofku aanu isku dhejinno aanu is-ururinin rukuucda iyo sujuuda in laga tago maca maa fiihi min maslaxati mutaabacati sunna iyadoo haddaa ay ku jirto in la kala fogeeyo gacmihii dhinaca laga fogeeyo maslaxadii ahayd mutaabacatu sunna ku jirta soo ma ogi waa maslaxa ku sugan haddana xaalad baa la yidhi ha laga tago waa goorma idaa kaana yu'addii waa haddii kala fogayntani ay keenayso ilaa mafsadati iidaa'i man bijaanibihi mafsado iyo dhibaato ah qofku inuu dhibo ayo dadka ku garab tukanayadii inuu dhibo eg maslaxa iyo mafsadaa ku kulmee garo qofku marka uu rukuucsan in suxulkiisa iyo gacmihiisa uu ka fogeeyo dhinaca sujuuddiiyo rukuucdii waa sunna waa arrin la sunneeyey iyadoo maslaxadaasi ay ku jirto ayaa waxa uu arkay haddii uu sameeyo gacmihii kala fogeeyo in dadkii hareeraha kaga tukan labadii qof ee hareeraha ka xigay safkii in dhibaato iyo culays ay ku noqonayso cidhiri cidhiriyay iyaga oo cidhiri gelinaya marka maxaa kulmay tacaaradat maslaxatun wa mafsada soo ma inuu sameeyo maslaxa ku jirta dhibina way ku jirta maslaxa ku jirta waa mutaabacatan lisunna mafsadana way ku jirtaayo dee dadkii ku garab tukanayay baa dhibaata soo gaadhaysa xaaladdaa muxuu yeelaya talow ya maxaa la horreysiinaya yuqadam almaslaxa am ilmafsada mafsadada waa inuu is-ururiyaa ma fahamti maslaxadii ahayd mutaabacatu sunna iyo sunnadan ilaashanaya ee ka baydh sax maaha taas sunnadii waxaa hor yaalla maanta dad baad dhibaateynaysaa dad badanna arrinta ma fahamsanay soo waxaa laga yaaba meeshii oo iskaba cidhiidhiya inu isna iskala baxbixiyo iska faakihaysto mar dhow daata haddii lo dhaa sheekh maxaa wuxuu dhay waa sunna dee in sidaa way ku qalloocatay ka dhigantay waayo dee maslaxuu doonayey mafsado ka darana u keenay ama mafsado u keenay dee waa dadkii dhibaateeyo waha wahaakadaa sidoo kale waa yani waxaa la mid a ah, tarku tawaruki in tawarugii laga tago fi tashahud alakhiri atixiyaadkii dambe dhexdiisa min salaati hulaaثiyatin aw rubaaciyatin salaad hulaaثiya ah waa saddex ragcadood sida maqrib oo kale ama afar ragcadooda ataxiyaadkeeda ugu dambeeya qaabka loo fadhiisanayay muxuu ahaa dee laba salaadaha iftiraash iyo tawarug iyo iqacaabo uu jiraa marka tawarugku muxuu ahaa <coughs> in he santiisa bidix inuu dhulka saaro lugtiisa eh, bidixee uu laabayna inuu ka hoos saaro lugta midig hoosteeda faraheeda ka hoos saaro tawarug baa la yidhahdaa haddaba tawaruga iyo qaabka inuu u fadhiisto waa sunna oo wa mutaabacatan lisunna maslaxa ku jirta laakiin waxaa dhici karta inuu qof kali oo ku garab tukanaya ay dhibaata ka soo gaadho oo markuu qaabkan u fadhiisto uu qofkii kaleba ku ciiro soo ma haddee culays saaro ha taasina waa mafsadu maxaa tacaaruday oo kulmay markaa maslaxatun wa mafsada maslaxatu mutaabacati sunnati fi tawaruk tawarukaa in la sameeyo sunnadii la raaca waa maslaxa iyo dan weeye waa dheef in qofkii dhinacaaga fadhiyo aad ku ciirtaana waa dhib dhib iyo dheef baa kulmay soo ma hadde ayuhumaa yuqadam dhibtaa sidii meesha looga saari lahaa horeynaysa waxaa la odhanayaa waxba tawarrugna ha samaynna iska daayo sida kuu suurtagala un u fadhiiso ee dad kale aadan ku dhibay bal dee dhibtiibaaba xaaraan baabay noqonaysaa xaaladda qofka soo fadhi soo mar hadduu qofka la dhibaataynayo laa darara walaa diraar lama oga waxaa la mida ah tusaalayaashaa soo gelaya tarku lmubaalagati fi lmadmadati walistinshaaq gaar ahaan fi afnaai sawm qofku marka uu soomay maxaa loo diiday inuu ku xeel dheeraado istinshaaqi sooma iyo loloshadii wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima hadda marka kale aanu soomanayn waxaa sunno ah almubaalagatu fi listinshaq waa sunna maanta waxaa kulmay qofkii soomanaa marka uu weysaysanayo waxaa hor yaalla maslaxatu lmubaalagati fi listinshaaq iyo mafsadatu ifsaadi sawm labadaasaa hor yaalladii dhinac waa maslaxo in lagu xeel dheeraada waa sunadiiba ka mid tao marka la sandaarsanayo biyaha la fogeeyo mafsada iyana meeshii taallo oo soomkiiba inuu guraadi haye ayuhumaa yuqadam daru lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix tusaalaha labaad waxa weeye taxriimu bayci maa yaduru binnaasi xarimista la xarimay in dadka laga iibiyo wax dadka dhibka oo dhibaataynaya kalkhumuuri wa anwaaci almukhadiraati waddukhaani sida khamridii iyo maandooriyaasha noocyadii kala duwanaa iyo sigaarkii iyo waa la diiday dadka in laga iibiyo maxaa loo diiday talow mancan iyadoo la diidayo oo laga hortegayo lilmafsadati dhibaatada alwaaqicati ee ku dhacaysa calaa cuquuli innaasi dadka caqliyadooda wa abdaanihim jidharhkooda wa amwaalihim iyo hantidooda dhibta soo gaadhaysa iyadoo la diidayo ayaa lahi waa xaaraan maca maa fiihi iyadoo lala qabo dhibtaa maca maa fiihi waxa dhexdiisa ku sugan shayga la iibinayo oo ah maxay dee min manaafica iqtisaadiya dana dhaqaala lagu qabaa oo dadka qaarkood ku qabaa oo ninkaa tusaalaan khamrida iibinaya ama sigaarka iibinaya ama jaadka iibinaya de dhaqaalami aanu ku qabin dhinaca waa ka maslaxade soo ma dan dhaqaalou ku qabaayo reerkiisaaba ku bishada oo guryu ka dhistayba waa dan dhaqaale ee waaba in dhaqaalu yahayba dhinacna waa mafsado oo dadkiibuu dhib ku yahay caqligooda iyo jirkooda iyo maalkooda maxaa la odhanaya yacni shaygan waxaa ku kulmay maslaxatun wa mafsada soo ma maxaa la odhanayaa daru lmafasidi mafsadada in meesha laga saaro dadka ina dhibigaadhadii ayaa muqadaman ka horayso laga horraysinaya calaa jalbilmasaalixi dee dhaqaalihii inuu ka sameeya jaadkan u imanaya qaadka waayo qur-aankaba ilahay waa kaga warramay khamrida markii laga warramay ilahay muxuu tilmaamay wayasaluunaka can alkhamri walmaysri qul fiihimaa imun kabiirun wamanaaficu linnaas soo arki mayso imun kabiirun o de waa lagu sakhraamaya oo dembigaa weyn baa ku sugan marka caqligoodii waxyeelaya oo masladaasa kusugan de wa manaaficun linaas de dhinacna manfaca ku sugan oo dhaqaalii ka heli jiray marka shayga haddii dhib iyo dheefi ay ku kulmaan saasuu xaaraan ku noqonaya saasuu he xaaraan ku noqonaya waa haddii dhibta iyo dheeftu ay isleegin amaba he ay dhibaatadu badantay haddii shayga dhib aan sii buurnayn ay ku jirto maslaxadu ay ku xoog badantay iyadoo waynu arkayna waa soo socota marka iminka qaadkii marka laga hadlayo iyo sigaarkii iyo maandoorihii isu wadagee ha noqdo waxa weeye waxyaabahan dee ama mid la cabo ha noqdo sigaarku ama mid la cuno ha noqdo ama mid la nuugo ha noqdo de wuu isku jiraa sooma mid la dhigtaa xataa sooma hadda qaar baa isku mudaa waa runta isku mudaa oo dee ka ah waxa weeye maandooriyihi ama ha noqdo mid la calashado ama ha noqdo mid gawska la dhigto kullu haada saw darar iyo dhibaata kuma jirto dhibaato wuxuu leeyahay caafimaad caqli waataa lagu leey qofku wuu ama wuu mirqaamay mirqaamka laftiisa sakhraanka wax badan ma dhaame markay kaaga sheekeynaysoka sheekeynayso madan markay si uga sheekeeyaan dee daacad kuwan qaylaa markay si uga sheekaynayaan waxa loo yaqaano mirqaanka waxaad ogaanaysaa inay iska waali un tahay in badan oo ka ah. waa laga yaaba inay jiraan qaar aan waxbaba yeelin ama uu yaro diiriyo laakiin heer buu la gaadhaa caqligooda uu bedelo dee khamridii iyo waxyaabihii kale maanduriyaga waa macruufba in lagu waalanayo dhibaato caafimaad buu leeyahayo ama qaad ku sheeg ama maandooriyo kale ku sheeg ama sigaarba ku sheeg wuxuu leeyahay dhibaato caafimaad caajilan waa aajilan labadaba labadaba caajilanna qofku buu dareemaya markaasuu qufac iyo kugu bilaabaya iyo iyo riraxyo aajilanna xanuunada dadka sigaarada sigaarka cabaynta badan waxay u dhintaan ama sababa xanuun ka dhashay sigaarkaa qofku cab bal dadka markay maydka maydhaa maydkiisa marka la maydhayo wuu isbedelaa qofku qofka sigaarka caba midab kaloo aynaanba sifayn karin buu noqonaya marka dee dhibaato caafimaad buu leeyahy wuxuu leeyahy dhibaato dhaqaale oo waxa weeye haddii ay tahay dhaqaalaha ku baxay ila jidhkiisi waxba soo kordhinayo maalin walba marku intaasoo mijood cuno lagaba yaabo in hayntiisuba ay iska yartay waaba laga yaaba inuu iska kuuri yahay ama qaada ama dhargi reer dhan baa ka dambeeyo mas-uuliyaddooda uu hayaa isagaa intiiba dhexda u gelaya waa ka markuu soo baxo laga kala qaadanaya unde in yarna shaahi baa looga qaadanaya koofihuu ku qaylina qayb baa loo qaatay mijintiina laga sii qaaday basbadi isagoo faramaran buu soo noqonaya aan shilin hayn waa ninkii saaka usoo baxay inuu reerkiisa u shaqa tago yani dhibaatada uu leey halkaas haddii aad ka waraysato iyagaaba ku sheegay weligood ba haysatkee qaar baa koodhe waa quutul awliya qaadku alqaatu quutul awliya sax ma awliya waxaan sidan dadka u gelaya quud awliya ma aha laakiin qolyihii suufiyada la odhan jiray markay dadka doonaya inay qaadka marsiiyaan iyo inuu wanaagsan yihin fiican ayaa waxay ku darsadeen alqaatu quutul awliya laakiin quud awliya maaha waa quud shaytaan qofka cunaana alliyaala wuxuu dhaamo dadkan yani uu dhaamo xayawaanka garanay xooluhuba intay foofa mid dooga soo cunaa soo maaha isna doogun buu cunay muxuu kaga duwan yahy alliyaala wuxuu kaga duwan yahy ma jirto si walba marka xaalad yani xaalado caafimaad buu leeyey oo xaalado yani dhibaatooyin caafimaad buu leey dhibaatooyin dhaqaaluu leeyey haddaba maslaxaba ha ku jirta waa la xarimay waayo darءu اlmafasidi muqadamu calى jalb اmasalix ma alcamalu ida kanat اlmaslaxaةu arjaxa min almafsada halkan waxaynu soo marnay darءu اlmafasidi muqadamu calى jalb اmasalix lakin haaliban baynu sheegay soo ma inta badan waxaa jiraysa xaaladaha qaarkood in laba maslaxadii iyo mafsadadii kuu kulmay ama shayga ku kulmay aad samaynaysay inaad xagga maslaxada xoojiso oo mafsadada adan is-eegin waa goorma waa hadii maslaxadu ay ka badan tahay ama dheefta ku jirtaa shaygan ay ka badan tahay dhibtiisa yani dhib yar wuu leeyah laakiin dheeftiisa badan malcamalu camalku muxuu noqonaya maxaa la yeelaya idaa kaanat ilmaslaxatu haddii maslaxada ama dheefta shayga ku jirtaa ay tahay arjaxa mid ka xoog badan min almafsadati dhibta ku jirta oo markii la ad qiimaysay dhibtiisa iyo dheeftiisa dheeftibaa badan ku jirta shayga dhibtiisuna way yarta idaa kaanat ilmaslaxatu arjaxa min almafsada haddii maslaxada ama dheefta ku jirta shaygu ay ka xoog badan tahay min almafsadati dhibta ku jirta fa marka markaa yajibu waxaa waajiba muraacaatuha in maslaxada la ilaaliyo wa taqdiimuha iyo in lagu horreysiiyo cala almafsadati mafsadadii wa haadaa maa yucabbiru canhu waa ka ay ku sheegaan ama ka cabiraan bacdu lusuuliyiina culimmada usuuliyiinta qaarkood waxay ka cabireen arrinkaa biqowlihim hadalka ay yidhaahdeen almaslaxatu araajixatu maslaxada xooga badani tuqadamu waxaa laga horraysiinaya cala almafsadati almarjuuxati dhibaatada laga xooga badan yahay yardee oo qofkiibaa waxaa u kulmay maslaxatun mafsada tacaaruday laakiin maslaxadiibaa ka xoog badan mafsadada marka muxuu qaadanaya dooranaya ya waayo haddii uu mafsadadan yar eego dhaa iskadaa dhib baa ku jirte oo dhibtii yar iduu eego dheef weyn baa seegaysa sooma ha marka waa inuu dheefta weyn qaataa ama dheefta waxa weeye xaggeeda u baydhaa dhibta yaree ka imanaysana uu isaga dulqaataa waayo wa mihaaluhaa tusaalaheedu waxa weeye alsalaatu salaadii qofku inuu tukado maca ikhtilaali sharin min shuruuiha iyadoo shardi ka mida shuruudihii salaaddu ay ku ansaxaysay uu dhiman yihi ou maqan yihi kaahaarati wa satri alcawrati wa istiqbaali alqibla shuruudihii salaada qaarkood oo maqan buu qofkii tukaday salaaddii way ansaxaysaa laakiin waa goorma eeg hadda hadegdegi wa mataa tacadara marka ay suurtagal noqon weydo uu suurtogeli waayo shayun min daalika shuruudaha wax ka midabaa suurtogeli waa in la sameeyo shuruudihii qaarkood ayaaba suurtagal ay noqon weyday in la samayn karo qofkii way ku adkaatay tusaale ahaan aahaara aahaaratu sharun lisixati sala sooma shardi ba uti waxa uu waayey biyo uu ku weysaysto iyo ciid uu ku gabageysto waa faaqidu aahurayn labadii shay lagu tahaaro qaadanayo oo biyihii ama ciiddii iyo gebagabaysigia wuu waayey salaada xilligeediina waa la taagay hadeeg maanta tacaaradat maslaxatun wa mafsada waxaa kulmay dhib iyo dheef ama maslaxa iyo mafsado mafsadadu waxa weeye shardigan la waayey salaaddii isagoo maqan shardigan la tukan karaa waa mafsado iyo dhib maadaama lalaayay shardiga ah maslaxada meesha taallaana waxa wey salaadda waktigeedii in la ilaaliyo waa maslaxa iyo dheefde haddaba salaadii in la iska tukado waktigeeda loo ilaaliyo shardigani haba maqnaade mar hadduu shardigii suurtageli waaye ayaa xoog badan maanta marka maxaa la odhanayaa waxaa leeya mafsadada ah salaada inuu shardi ka maqayn tahaaro la-aani ay jirto waxaa ka xoog badan maslaxada ah salaada waqtigeeda in la ilaaliyo danta ku jirtaa ka xoog badan marka isagoo qofku aan maadaama gebagabaysi iyo biyotoon aan u hayn wuu iska tukanaya salaadda xilligeeda isagu ilaaliyo waayo salaadaa ka xoog badan oo ka qiimo badan arrintan maqan tahaarada marka mafsadadii baa marjuuxa noqotay maslaxadiina waa maxay waa raajixa way xoog badanta marka wamataa tacadara marka uu suurto geli waayo shayun min dalika wax ka mida ah shuruudihii salaadda ayaa suurto geli waayo salaadda waa la taaganya jaazat isalaatu salaaddii way ansaxaysaa biduunihi ay biduuni hada shard iyadoo shardigani maqan ayaa ansaxaysa waayo maxay u ansaxay tan oo loo yidhi wuu iska tukan karaa qofku taqdiiman iyadoo la horraysiinayo limaslaxati asalaati fii waqtiha salaada waqtigeedii in la tukado danta ku jirta oo la horaysiinayo oo laga horraysiinaya ayo calaa haadihi almafsada mafsadada kale oo mafsadada kale maxay ahayd waa shardigan maqan dee la waayo waa mafsado salaadda xilligeediina dhaafiyana maslaxaa ku jirta marka waxaa la odhanayaa salaada waqtigeedii qofku ha tukado dahaaro la-aanba ha ku sugnaado maadaama biyo iyo gebagabaysiba aan u haynin ha iska tukado salaadda maadaama waqtigeedu u taagan waanay ka ansaxday walaa icaadata calayh wax qalla iyo ku celinoo laga doonayaan sida raajixa ma jirto waayo ilaahay wuxuu ihi fattaquu llaaha ma statactum maanta wuxuu awoodaa qof kani awooddiisu waxay ku soo ururtay isaga oo aan weyse qabin ila waa kan biyo iyo ciidba waaye inuu iska tukado waa intii uu awooday la odhan maayo qalle ama ku celi salaada la odhan maayo waayo dee sidii uu awooday buu ilahay uga baqday saasay kaga ansaxday bay ka dhigantay saasay kaga ansaxday bay ka dhigantay marka taqdiiman iyadoo la horraysinaya limaslaxati salaati fii waqtiha maslaxada iyo danta ku jirta salaadda waqtigeeda in la tukada ayaa laga horraysinaya calaa haadihi almafsada mafsadana ah inuu shardi maqan ama shuruudihii salaadda qaarkood ay maqan yihiin hada wabillahi towfiiq wa sala allahuma calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa salama tasliima kaiira